cuzaana ka warrama wa manaata manaatana ka warrama manaatihii ahaaliata oo saddexeeyey manaatahaaso alukhraa almutaakhiratu can iluuleyni labadaas la soo sheegay ka dambeeyaoo ka liitana ka warama baabu man haadaa midkaanu baabu man dad baabkood weeye tabaraka ka barakaystay bishajaratin geed oo waxaa jarin ama dhagax iyo wanaxwihimaa wixii la mid ah baabkan wuxuu uga hadlayaa shiiku in geedaha la barakaysto ama dhagxaanta iyo wixii la mid ah xurunkooda ayuu uga hadlaa waana arrin shirki iyo kufri iyo gaalnimo ah bal banu aadanka gaalnimadooda meesha asalka wahay ka soo jeeda weeye halkaas wa qowlullaahi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi afara'aytum bal ka warrama gaalo allaata sanabka la yidhaha laata iiga warrama sanabkaas bal ka warrama laata laba ayaa loo akriyey dabdi laata oo aan la shadin ta'da ugu dambayda markaas waxay noqonaydaa in laga soo qaatay min allah cabdulaahi bnu cabaas iyo cabdulaahi bnu zubayr iyo mujaahid iyo xumeyd iyo abu saalix iyo qaariga la yidhaahdo yacquub oo ka mida quraada saddexdaa quraada saddexdaa ka mida sidaas ayay akriyeenoo waxay akriyeen laata oo shidan laata oo ta'da la shidayo ayay akriyeen jamaahiirtuna waxay akriyeen laata oon ta'du shadnayn haddii la yidhaahdo marka ta'da oon shidnayn sida jumhuurtu ay aqriyeen laata waxaa laga soo qaatay allaah sida ibnu jariir tabari iyo qayrkiisba ay yidhaahdeen allaah ayay ka soo qaateen tacaala allaahu can qowlihim culuwan kabiira sanadkaas laataa xaafid ibnu kaiir raximah ullah tafsiirka wuxuu yidhi waxay ahayd dhagax cad oo la xardhay oo guri laga dul dhisay oo daa'if ku taalla oo daahye loo sameeyey oo qaadumiin shaqaalahoo ka shaqeeya loo sameeyey oo bannaan weyn leh oo reer daa'if aad u weyneeyaan qabiilada faqiif la yidhah iyo dadka raacsana caabudi jiray wayna ugu faani jireen cidda ka soo hartay carab ah ibnu hishaam saaxibu siira wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu u diray almuqiira ibnu shucba waana uu soo dumiyey waana gubay tag dumiyey ayuu gubay laata oon taadu shadnayn haddii la yidhaah allaha laga soo ishtiqaaqo oy magaca ka soo qaateen waana ilxaadka gaaladu samayda mid ka mid ah qiraa'ada yacquub oo ka mida quraada alaaada uu akhriyey laa ta oo taadu shadan tahay cabdullaahi bni cabbaasna uu akhriyey cabdullaahi بن cabbaas wuxuu yidhi kaana rajulan yaludtu sawiiqa wuxuu ahaa nin oo qaroonka shiida lilxaaji dadka xujayda qofka xaajigaa u shidi jiray qalaanu iyo soo qaado baahi badanaa jirtay oo shiido uu subag yar ugu daraa markaasuu siiyaa xujayda xujaydu markaasay cunaanay xoogaa xoog ka helaan iyo tabar falamaa maata cakafuu calaa qabrihi markuu dhintay ay qabrigiisii dul fadhiisteen dadka oo yidhahdeen ninkii barakaysnaa oo xujayda quudi jiray weeye qadrigiisay dul ibtikaafeen cabdullahi bn cabbaasaa sidaas leh shaarixa waa kan bukhaari ayaa saa sheegay oo cabdullaahi bni cabbaas sidaas ka sheegay bukhaari saxiixiisa juska afraad ayuu ku sheegay markaa nin wanaagsan oo saalix ah oo markuu dhintay qabrigiisii la barakaystay wey shaarixa wuxuu labada qowl isma diidayaan qowl kale waa dhagax iyo waa qowl kale waa nin saarixa ah. labada qowl waa iswaafaqsan yihiin sababtoo ah markuu dhintay ay dhagaxii iyo qabrigiisii ay dul fadhiisteen qabrigaa dhagaxaanu ka dul dhisan yihi marka dhagxaantii meesha laga dhisay ay dul fadhiisteen oy caabudeen waxay u caabudayaanna waa ninka saalixa ah meesha ku jira ee dantoodu ma ahan dhagaxa iyo waxa weeyaan carada meesha taalla taas marka waxay ku tusaydaa qubuuraha la dul fadhiyo la dawaafayo xoolaha lagu qalayo inay tahay nafsu dariiqii mushrikiinta waa qaabkii sanamyaalka loo caabudi jiray nafsuhaa oo wax yar laga bedelin in wax lagu siyaadiyey in mooyee waa dariiqadii gaalada wlcuzaa gaaladu waxay ka soo ishtiqaaqdeen oo ka soo qaateen magaca ilaahay oo ah alcasiis magaca ilaahay oo ah alcasiis ay ka soo ishtiqaaqdeen oo alcuzaa acaz ismu tafdiilka ah mucanafkiisii eh, weeye alcuza acaz ismu waxa weye waxay ooli jirtay alcusaa meesha la layidhahdaa nakhla oo maka iyo daa'if u dhaxayda quraysh ayaa weynay jirtay caabudi jirtay waa kii abuu sufyaan maalintii uxud yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum nabiga iyo saxaabadu u faanaan markaasuu yidhi annaga hadda guusha waa mudanna waa helaynaa sababtoo ah cuzaa sanab la yidhahdaan haysannaa kaasaan gargaarsannaa laakiin idinka muslimiina cuse cuse ma haysataana waa diideen ah, cuse malihidin dad geedaha iyo dhagxaanteeba ka go-aa tihiin annagu laakiin cusaan haysanaa rasuulku waa kii yidhi salى اllahu calayه wasalam quuluu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum waxaad ku tidhahdaan ugu jawaabtaan annaga allaha gargaaraheenna ah idinka gargaaro malihidin cusehaad sheegayda aduu waardiya kaa rabaa inaad waardiyeydo dii kale habeenkii allaxada soo uma jeedin laakiin innaga mawlaan leenahay oon gargaarsanno idinkuna mawle iyo gargaar ma haysataan saas buu jawaabi nasaa-i marda mardaweyhi iyo kayrkood waxay wariyeen rasuulku sala allahu calayh wasalama markuu maka furtay ayuu u diray khaalid ibnu weliid nakla meesha la yidhaahdo oo ay tiilay sanabkaas lagu caabudi jiray markuu u diray wuu tegey khaalid saddex geed oo meesha ku tiilay ayuu gooyay oo saddex qura aheed gurigiina waa dumiyey laga dul dhisay ta soo laabtuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam uu yidhi waa soo dumiyey sanabkii cise la jiray nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam irjic fa inaka lam tasnac shay-an waxba weyn ma aadan qabane laabo ee sanabka soo ciribgood wax ma aadan qabane wuu laabtay bartii sanabku yilay markuu marayo sanabka wuxuu leeyahay waardiye qaadumiin u qaadumeeyaan qaadumiintii markay arkeenay buurihii ku carareen ayagoo qaylinaya oola yaa cuzaa yaa cuzaa walilaahi cuze ahayow noo gargaar oo isceli adna isdifaac waa la yimid oo weeraraa yimide wuxuu yidhi khaalid ibnu waliid isla markiiba waxaan arkay haweeney qaawan oo tinta kala firdhisay oo madaxa cara iskaga shurayda meeshii taagan seefunta qaatayuu ku kala gooy waa shaydaan ah, waa shaydaankii meesha lagu caabudayo u qunxinayo geedkan wuu laabtay nabigu u tegey sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu uhi tilka alcusa waa kaasaa sanabkii la caabudi jiray markaanad wax qabatay sanabkii gaaladu caabudi jireen cuso ahaa taasay ahayd aada nasaa-ia sunan kubra ku wariyey abu yacla musnadkiisu ku wariyey dabaraaniyaa wariyey iyo qayrkood diyaa maqdasina fi axaadii mukhtaara ayuu ku saxiix yeelay raqamka laba boqol konton iyo sideed marka cusana sanadkaas ayay ahayd meeshaas ayayna tiilay wa manaata manaata waxay oli jirtay meesha la ihahda almushallal cinda qudayd maka iyo madiine dhexdeeda halkaasay ooli jirtay waxaa caabudi jiray qabiilada khusaaca ows iyo khasraj kuwaas ayaa caabudi jireen ibnu hishaam saaxibu siira wuxuu ihi rasuulku sal اllahu calayh wasalam cali bn abi aalib ayuu u diray caama alfatxi waa dumiyey ibnu kaiirna wuxuu yidhi khaalid ibnu waliidu u diray fii qaswati bani lmustalaq waana soo jejabiyey kasi walba ha ahaatee nabigu sanamyaalka waa jejabi jiray waa burburi jiray nebi maxamed sal allahu calay wasalam sanamyaal saddexdaas sanam sidaasay kala ahaayeen afara'aytum bal ka warrama allaata sanabka laata la yidhaah walcuzaa sanabka cuse la yidhahdana ka warrama wa manaata maan manaata ka warrama min almanaan ay ka soo qaateen la yidhi mushrikiintu magaca loo almanaan ay ka soo ishtiqaaqeen almanaan manaatihi ahaaliata oo saddexeeye manaatihi alukraa ay ilmutaakir can ilulayeyn ee ka dambeeyey labadaasoo ka liitay labadaasa agtooda ku sharaf badnaa manaatihu waa ka liitay alukraa ay ilmutaakir waa sida zamaqshari uu u dhigay qaarna waxay dhahdaan alukhraadu waxayba sifo u tahay alcuza oo taqdiim iyo ku jira cuzihii alukraa manaatihi ahlucilmi keena maya waxay labada sifaba manaata iskale manaatihii ahaaliata saddexeeyey alukhraa oo mid kale ahaayo labadaas aan ahayn oo saddex qowl can abi waaqid allayfi radia allaahu canhu can abi waaqid abi waaqid timid wuxuu ka wariyey allayfi radia allaahu canhu abi waaqid magaciisa waxaa la dhihi jiray alxaaris ibnu cawf alxaari ibnu cawf ayaa la dhihi jiray saxaabi jaliila weeye wuxuu dhintay lixdan iyo sideed hijriyadu markay aheyd isagoo siddeetan iyo shan sano jira caama fatxi maka ayuu islaamay alxaari ibnu cawf ayaa la dhihi jiray waa saxaabi jaliil ah wuxuu dhintay lixdan iyo sideed hijriyadu markay aheyd isagoo siddeetan iyo shan sano jira marka sanadii maka la furtay dadkii islaamayuu ka mid yihi ayadina ka tegi wax kaloo idin afara'aytum bal ka warrama allaata sanadka laata ah walcuzaa kan cuzaana ka warrama wa manaata manaata ka warrama manaataa ahaaliata saddexeeya alukhraa oo kale macnaheeda waxaa loola jeedaa saddexdan waxaad ka warantaan maxay tareen wax maynan anficeen imaamu qurdubi wuxuu leeyahay jawaab ayaa xadfanoo macnuhu wuxuu noqonaa iiga warrama an nafacad ow darad xataa takuuna shurakaa lilaah war wax nacfiya ma keentay wax dhibaataa miyay difaacday si ay shurko ula noqoto alakum waxaa iniin sugnaaday gaalo adakaru kan lab wadinka wiilasha jecele walahu allahna ma waxaa u sugnaaday alinsaar midda dadiga ah ilaa malaa'igtii waxaad tidhaahdeen waa banaatullah waxaad naftiida u diideen ilaahay baad u nisbaydeen gaalo tilka taas idan hadday sidaas tahay qismatu waa qayb qaybtoo diiza jown waa qayb oo dulmi ah in hiya saddexdan ilaah ma ahan ilaa asmaa'un magacyaal maahane magacyaalkoo samaytumuuhaa idinku aad ku magacowdeen aalihatan antum idinkaa magacowdeen iyo wa aabbaa'ukum xaqiiqa ilaahnimo shaqo kuma laha laakiin idinkaa magaca iskaga bixideen maa anzala allaahu allah sooma dejin bihaa magacyaalkaas min suldaanin wax xujaaho lagu caabudo rabbi uma soo dejin in yatabicuuna gaala raaci mayaan iladana mala ma ahane iyo wamaa tahwal anfusu nafyaalku waxay jeclaadaan walaqad jaaahum waxaana uga yimid min rabbihim xagga rabbigood alhuda hanuun intaas ma wada dhigo kitaabku twiid can abi waaqid allayثi radia allahu canhu qaal kharajnaa waa baxnay uu yidhi maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa salى اllahu ilaa xunaynin xunayn aan u baxnay xadiidka tirmidi uu ka soo qaatay shiiku nusqooyinka tirmidi gobol ka mida waxaa ku yaalla ilaa khaybar aan u baxnay khaybar aan u baxnay marka waa tasxiif wey waa kelmadii oo la qalday xunayn aa la rabay eh ma ahan khaybar dii dhibcaha laga daayana waa isku ekaa karaan aada ekaa karaan iyo khaybar oon wax dhibic iyo shaqla midna lahayn aada iskugu ekaa karaa marka waa tasxiif ee sida saxdaah waa xunayn oo sanadii sideedaad markuu nabigu maka furtay sal اllahu calayh wasalam hmm. ah, may waa isku dhowaanayaan nuunka iyo hada laftooda xoogaa isku dhowaa karaan marka lamana dhibcay jirin lamana shaqli jirin waagi horeto marka wax la qora marka waa tasxiif iyo qalad in loo akriyo weeye khaybar ee xunayn wey marka xunayn waa sanadii sideedaad oo hijriyada nabiga sala allahu calay wasalam maka markuu furtay uu wuxuu maqlay haqiif iyo gaalo fara badan oo hawaasin ay ka mid yihiin inay isku aruursadeen oo ay soo diyaargaroobayaan oo doonaya inay soo duulaan markaasuu nabigu aaday sala allahu calayh wasalam markaasay ahayd marka waxaa la socday laba-iyo toban kun oo ciidana toban kun madiinuu kala yimid waa saxaabadiisii hore laba kunna maka markii la furtay soo islaameen waa dad ayaga dham aan bil xataa muslimiin ahayn bil ka yar ay muslimiin taasay raaceen markaasuu wuxuu wal walxaal aan baxnay naxnu annagu xudahaau cahdin waqtigooda kuwo uu ku dhow yahay aan nahay bikufrin gaalnimo dad mar mardhow soo islaama ahayn markaasaan raacayn mardhow dad soo islaamay aan ahayn taas maxaan kutusaydaa qowlka bacdu ahlcilm ay yidhaahdeen abiwaaqid allayfi waa bedri oo dagaalkii bederu ka qayb galay inuusan sawaab ahayn ee sawaab waxaa ah fatxulmakku islaam isagaana hadda sheegaya oo le markaas islaamnimada waan ku cusbay mardhow dadkoo soo islaamo gaalnimo mar dhow ka yimidaan ahay inuu leeya dee qof beder ka qayb galayna markaas gaalnimo kuma cusbo ilaa sanadii labaad oo hijiriyada weeye beder tana waa sanadii sideedaad shaqa iskuma wal walxaal ayaan la baxnay naxnu annagu xudahaau cahdin waqtigoodu kuwo uu ku dhow yahay aan nahay bikufrin walxaalaan baxnay lilmushrikiina gaaladana sidratun geed gob ah ay u sugnaatay geeddaasoo yackufuuna ay ibtikaafaan cindaha agteeda oo wayanuuduuna ay surtaan bihaa geedda aslixatan hubkooda geedoo yuqaalu lahaa la yidhahdo daatu anwaadin surmooley nabigaan raacnay ui sal allahu calayh wasalam markaan raacnay oon baxnay mushrikiintu waxay iska lahaayeen geed gob ah oo weyn oo ay agteeda ku itikaafaan oo ay barakaystaan oo hubka ay sursurtaan sanadiiba maray iskugu yimaadaan sanadkiiba hal maray iskugu yimaadaan gaalada quraysheed iyo gaalada kale carbeed markaasay hubka sursurtaan ayagoo aaminsan barakaa laga helaa hubkaas la suray hadhow haddii lagu duuro waa lagu guulaysana saasay aaminsan yihin walilmushrikiina walxaalan baxnay lilmushrikiina gaalada sidratun geed goba ay u sugnaatay geedaasoo yackufuuna ay ictikaafaana ku nagaadaan ictikaafku waa nagaashada waxay ku ictikaafana ag fadhiistaan cindaha agteeda wayanuuduuna waxayna surtaan bihaa geedda aslixatan hubkooda yuqaalu geedoo yuqaalu lahaa lagu yidhaahdo daatu anwaadin surmooley geeddii surmoole ayaa la yidhaahdaa hubkaa la suraa fa mararnaa annaguna waxaan soo marnay bisidratin geed goba ah geed gobahaan soo marnay faqulnaa waxaan idhi yaa allah rasuulka ilaahayow ijcalanaa noo yeel daata anwaadin surmooley kamaa lahum siday ugu sugnaatay daatu anwaadin surmooley rasuulka ilaahayo dadkaan waa u jeedaa iyagu geeday haystaan ay barakaystaan nagu diinka nabigan ka qaadayna iyagu hawadooda ka qaateen adugu noo samay marka geed waxay tidhahdaan arrintaas allaa jecel ilaa nabi maxaa la weydiiya wax alla jecel yahay ala weydiiya waxay isleeyihiin haddii nabiga iniin jireeyo waa xaq alla jecel ah, diinay ka rabaan hawadooda ka qaadan maayaan dad kalena weydiin maayaan inay ka diin dhigtaan ilaahay ugu dhawaadaanay rabaan hay u haystan in alla jeceliy sidaas sidaasay uhaysta saasay nabiga weydiisteen sal اlahu alay waslm faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu allaahu akbar ilaahay baa wax kastaba ka weyn ah, allaahu akbar ilaahay baa wax kastaba ka weyn nabiga sala allahu calayh wasalam markuu wuxuu la yaabo arko allaahu akbar uu dhihi jiray ama subxaana allah xadiidkan riwaayadtiisao tilmiduu wariyey sidaasaaba ku suganba nabigu inuu yidhi subxaana allah wakadalika xadiis muslim abu hurayra isagoo janaabo qaba markuu nabiga la kulmay sala allahu calayh wasalam muddo markay wada socdeenna uu ka leexday isagoo nabigu u jeedin soo qubaysto kadib nabiga u yimid nabigu waa weydiye alkaan aadayu janaaban qabo anoon daahir ahayn inaan kula fadhiistaan diidanaayu nabigu wuxuu ihi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog muumin ma najaasoobo tanna markay sidaa yidhahdeen nabigu wuxuu ihi subxaana allah ilaahay baa ka fog oo ka nastaah in shirki loo sameeyo markaa taas waxay ku tusaydaa inay sawaab tahay qofku wuxuu la yaabo hadduu arkaamuu maqlo inuu yidhaahdo subxaan allah ama allaahu abar qaar culummada ka midaa ah diideen oo yidhahdeen subxaan allahi lama yidhah markaad yaabto ama allaahu akbar saxna maaha ee waxaa saxa in la yidhaahdo oo nabigaa dhihi jiray sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu uhi innahaa sunan innahaa dariiqada maanta aad ku hadasheen assunan waa wadooyinkii gaala mari jirtay waa qaabkii loo gaaloobi jiray ah, assunan waa jamcu sunna oo waa duruq wey waa jamac asanan marka la yidhahdana waa adariiq waa mufrad asanan bifatxi siin waa mufrad assunanna waa jamac inahaa dariiqadaanu oo geeda barakaysigaa assunan waa wadooyinkii asha ku jirta ahdiyaa wadooyinka lagu gaaloobi jire wey waa qaabkii dadku u gaaloobi jireen waa qaabkii shirkiga loo mari jiray saasuu ku yidhi hayl maxay fiiri geed in lacag fadhiisto la barakaysto la weyneeyo saddexdaana gaalnimada asal u ah halkaasay ka timaadda halkaasay ka timaada qultum waxaad tidhaahdeen uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam waladii allihii baan ku dhaartay nafsii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto kamaa sidii aad tidhahdeen qaalad ay tihi banuu israa'iila reer banuu israa'iil limuusa nabi muuse ijcalanaa noo yeel ilaahan mid la caabudo kamaa lahum siday gaaladan ugu sugnaadeen aalihatun kuwa la caabudo qaala nabi muuse wuxuu uhi innakum idinka qowmun qoomaa tiihiin qoomkood tajhaluuna wax ma nabi muxamed sala allahu alay slam waa nabiga masaailka diiniga markuu ka hadla marar badan uu dhaara ad axaadiista nabiga waxaa ku badan isagoo dhaarana wladii nafsi biyadi kada wladii nafsi biyadi ad ugu badan markaa qofka arrimaha muhiimkaahe diineed ka hadlaa adduunyada maaha arrimaha muhiimkaahe diineed qofka ka hadlaa ee adkayn raba masalada caddaynteeda inuu dhaarto ayadoon la dhaarin waa dariiqii nabiga sala allahu calah wasalam waa wuxuuna ku dhaartay hadalkan geed la barakaysto ii samee iyo hadalkii ay yidhaahdeen nimankii reer banu israa'iil oo ah ilaah aan caabudno noo samee labadaas kelima inay isku mid yihiin nabi maxamed ku dhaartay salolada waa isku mid ah. geed aan barakaysto qabriyaan barakaysaa waxaan sharcigu dhihin hala barakaystaan barakaysaa iyo ilaah alla qayrkiisaan caabuda waa sawaa sawaa siyani wey ah, siyani wey waa isku mid waa isku mid sidaas darteed ayu shaarixu wuxuu yidhi wain tala wain wain ikhtalafa lafdaani falmacnaa waaxidun fataqyiiru اlsmi laa yuqayiru اlxaqiiqa fiiri labada lafdi haba iskhilaafsanaadeen anugu waa barakaysaa kanuna ha yidhaahdo waa caabuda laakiin macnuhu waa isku mid wain ikhtalafa lafdaani falmacnaa waaxidu fataqyiiru ismi laa yuqayiru xaqiiqa magaca la bedelaa xaqiiqada waxba kama bedelo wax u ka bedelayo maya haddaad tidhahdo anu geedkaan caabudi maa qabrigaana ma caabudayo laakiin inaan barakaystaan doonaa iyo haddaad tiraa waa caabuda waa isku mid magaca waxba loo bedelo alcibrau bilmusamayaati wاlxaqaa'iq laa bilasmaa meesha wax laga fiilinaa xukunku ku xihan yahay waa xaqiiqada maahan asmaada asmaada maaha asmaada maaha ee waa macaanida iyo xaqiiqada qofka mushriga ah ee meydka tuuga awliya allaahi adeeg sheekh cabdulqaadiro gurmo shiqooyayow soo gargaar nadarka ka gala qabrigiisa dawaafa caradiisa cantoobsaa qofkaas mushrigaa ee leh aniga ma doonayo inaan caabudo mana caabudo ilaahayna u shariig yeeli maa laakiin waa barakaysana oo laba u qaybsan qaar waxay leeyihiin asagaaba waxaa la siiyey kun maamulka koonkaba asagaa loo dhiib kun aa la siiyey wax alla wuxuu doono kun uu leeyahay fayakuun isagaaba toos wax u maamula qaarna ay leeyihiin maya waa waasito ilaahay wax ka soo dhammeeya sida mushrikiin carab ay dhihi jireen labadaas waa sawaasawa siyaani wey waa isku mid waxay ku kala duwayma magaca uu ka ilaalina cibaadada oo waa barakaysaa waa ku tawasula mar haddii xaqiiqadii meesha shirkiga xaqiiqadiis hadday taallo cibaadadii xaqiiqadeedii hadday taallo nebi maxamedaa ku dhaarta inay isku mid tahay geed la barakaysto iyo ilaah alla qaybkiisu la caabudo isku mid inay yihiin marka inaad adugu tidhaahdo aniga caabudi maaho magacaas cibaadada aad ka cararto ilaah ku magacaabi maa aad tidhaahdo ee aad tawasul iyo barako iyo aad martaa xaqiiqada waxba ka bedeli mayso wax ay ka bedelayso male wax ay ka bedelayda male xaqiiqo bay noqon istiwaanahaas haddaan idhaahno dahabkii miyuu dahabku noqona weligiis istiwaanu ahaana ma garatay dahabka haddaad dhagax ku noqoto dhagax ma ku noqona ma ku noqonayo shayga xaqiiqadiisa ma waxba kama bedelo waxba kama bedelo nabi maxamedaa sidaas ku dhaartay sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam innahaa sunan waa wadooyinkii gaaladu mari jireenoo dadku ku gaaloobi jireen qultum waxaad tidhaahdeen ood ku hadasheen waladii allihii baan ku dhaartay nafsii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto ee kamaa qaalat banuu israa'iil sidii reer banuu israa'iil ay ku yidhaahdeen limuusaa nabi muuse ijcalanaa noo yeel ilaahan ku la caabudo kamaa lahum siday dadkan ugu sugnaatay aalihatu kuwa la caabudo nabi muuse markii badda ilaahay ka soo badbaadiya sadu qoomkiisii ay soo mareen gaalo meel joogta oo dibiyaal caabudayda markaasay yidhahdeen ijcal anaam kamaa lahum aalih dadkan waa kuwan ilaah yaala haystaan annagana noo samey ayaguna nabi muuse ayagoo la socday waxay yidhahdeen geedaan noo samey siyaani waa isku mid nabi maxamedaa ku dhaartay sala allahu calah wasalam reer banu saad siday yidhahdeen la mid wey inakum idinka qowmunaatin qowmkood tajaluuna jaahiliin saasuu yidhi nabi muuse tajaluuna xaa loola jeeda garan in weyn la caabudo miyaa loola jeedaa way dhici karta saddex macnaa loo isticmaalaa jahliga cadam اlcilmi qofka shayga aan garayn jaahilaa la yidhahdaa waa loo waana ku badanta waana kelimadda isticmaalka qof walbaaba u yaqaano carabi wax ka yaqaan macnaha labaad jahliga waxaa loo isticmaalaa cisyaanka kullu man casallaa fahuwa jaahil kullu man casallaaha fa huwa jaahid qofku cilmigiisa hadduusan ku camal falin oo uu ilaahay caasiyo jaahilaa la yidhahdaa qur-aanka iyo sunnada kaasi aad ugu badan jaahil iyadoo la leeyahay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii dumarkii haweenaydii oo meriga ama casiiska haweenaydii casiiska markii ay qalqaaliday oo diiday oo dumarkii ku eedeeyeen kadibna dumarkii inta martiqaad u samayda ay tustay quruxdiisa oo ay dumarkii u garaadeen haweenaydii oo yidhahdeen garbaad u leheed ilaa waxaanaad aragtay quruxda badan alla ilahay garbaad u leheed oo yidhahdeen war sayidadaada iska adeec nabi yuusufna ay bale kula taliyeen sayidadaada iska adeec ilaahi weynaa ayuu tuugay wuxuu yidhi ilaahayo makrigooda iga leex wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin ilaahayow makrigooda haddaadan adigu iga leexin oodan adigu i gacan siin oodan ii kaalmayn oodan xaqay waafajin asbu waan iilanaaho waan leexanaa ilayhinna xaggoodan u leexanaa dumarka xumaanta iga doonaya haddaan zina ku dhacana wa akun min aljaahiliin jaahiliintan ka mid noqona rabbi caasiyeen zina miyuu jaahil ka yahy xaraami may haddana jaahil ku tilmaamo maxaa yeelay qaacidada waxay tahay kullu man casallaaha fahuwa jaahil kullu man casallaha fahuwa jaahil qof kastoo rabbi caasiya waa jaahil macnaha saddexaad oo jahliga loo isticmaalaa wuxuu yahay alkhifatu wasafa fudaydka iyo dulqaan la-aanta alkhifatu wasafah oo shaacirku waa kii yidhi fain tascudunii kuntu ajaru fiikum fainii sharaytu اlxilma bacdaki biljahli ah, fain tascumiinii haddaad ii malaynaysa yidhi kuntu ajaru fiikum dhexdiina jahli mid ku sameeya inaan ahaa ah, oo dhexdiina aan degdegi jiray qof fududoo degdega oo xadgudbo aniga dulqaadaan soo gatay ui suuqa inta tegey bacdaki gadaalkaa dulqaadaan suuqa ka soo gatay ah, biljaali jaaligiiaan ku gaday jaaligi inta suuqa geeyey aan dulqaad iyo sabar ku soo gatay gabari ah, hadda kadib sidii hore igu wadi marka jahliga wuxuu la jeedaa fudaydka iyo degdegta iyo xadgudubka marka saddexda macnaa loo isticmaalaa nabigu wuxuu yidhi salى latarkabunna waad koraydaan ood koraydaan sunana man dad wadooyinkood kaana haday qablakum hortiin dadkii idinka horreeyey wadadood yaad marayda ah. lafdi bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan latattabicunna sunana man kaana qablikum dadkii idinka horreeyey wadadood yaad mari doontaan shibran bishibrin wadiraacan bidiraacan xataa low dakaluu juxra babin la dakaltumu وفي رواية لتبعتمو وفي رواية لسلقتمو haddii dadkii ninka hore waad raaci doontaan taaka taakaad u raacaydaa waxaad u raacaydaan dhudhun dhudhun xataa midka hadday galaan bahalka oo adeescagaloyda u eg ee laydhaa dabada godkeeda hadday galaan dadkii ninka hore waa la galayda kaasaa la rasuulka low an yahuudu wa nasaara ma waxaad u jeedaa yahuud iyo nasaara kuwaasaan raaci doonaa markaasaa nabigu yidhi sal اlahu alay waslam faman yaa kale dadkaad raaci doontaan in leeya waa yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara waxay sameeyaanoo kaleaad samay doontaa nabigu wuxuu yihi sal اlahu alay wasalam hadday dhacday yahuud iyo nasaar in laga helay mid hooyadiis dariiqa ugu galmooday ummatu maxamedna waa laga hela dariiqa mid hooyadiis ugu galmooday taas macnaheedu waxay tahay jumlatan ummadda nabi moxamed sal اlahu alay wasalam in laga helaayo dad sameeya wixii yahuud iyo nasaara samayday ee macnaheedu ma ahan ummatu moxamed oo dhan aabaadyoobeed hale xadiiska mutawaatirka ahu nabigu yidhi salى اllahu calayه wasalam laa tazaalu طaa'ifatu min ummati ظaahiriina calى اlxaq weligeed ka suuli mayd ummaddeeda kuwa xaqii ku taagan in laga helo daaifa mansuura in laga helayo weligeed ka suuli mayd marka ummaddu wada baadiyooninme laakiin sidii yahuud u caabuday cusayr awliyada kuwa caabudaa laga helaa ummatu maxamed siday u caabudeen nabi ciise awliyada iyo saalixiinta iyo nabiyaalka kuwa caabudaa laga helaya fiskiga xumaanta xaaraan xeeladaysiga waxa weeyaan taxayulka iyo xeeladaha xaaraanta laga daba wareego waa laga helay waa laga hela sidii nabiguu sheegayna u dhacday sala allahu calay wasalam taasuna waxay jawaab cad u tahay hadalka quraafiyiintu ay yidhaahdaan ummatu muxamed weligood shirki ka dhici ma nebi maxamed ale yahuud iyo nasaara wax kastay sameeyeen dad sameya laga hela yahuud iyo nasaara maysan gaalnimo ku dhicin yahuud iyo nasaara maysan gaalnimo ku dhicin iyo shirki lam yakun iladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiin waa gaalo qur-aan ku beeriye qofkeena yahuud iyo nasaara gaalama nebi maxamed aana yidhi waxay sameeyeen dad sameeya ummadda laga hela ka taas waxay jawaab cad kuugu tahay hadalkaas quraafiyiinta inuu baadili rawaahu xadiidka tirmidiyaa wariyey wa صaxaxa wuuna صaxiix yeelay ahlicilmi badanaana صaxiix yeelay ibn xibbaana صaxiix yeelay sheekh naasira صaxiix yeelay waa xadiid صaxiix xadiidkan aad ayay culummadu ugu dheeraadaan waxayna uga hadlaan masalada la yidhaha alcudru biاljahl saxaabadii nebiga la socotay ee islaamnimadoodu ay cusbeed ee kelimadaas ku hadlay markay kelimadda ku hadleen nabi moxamed salى اllahu calayه wasalam ma dhihin laqad kafartum biاllaah ilaahi weynaayaad ku kufrideen faquluu laa ilaaha ila اllah maxamad rasul war hadda soo islaama tawxiidsada ma dhih hal meel lagama keeni karo diinka oo nabigu ku yidhi waa ridowdeen haddii dad ridoodana axkaam waaweyn ah ka dhala leh in islaamka loogu baaqo hadday diidaan la laayo axkaam waaweyn a ka dhalan hal xarafku qof keeni karaa ma jiro inuu nabigu yidhi waad gaalowdeen ama uu laayey ama uu yidhi soo islaam wuxuuna nebi maxamed nasgareeyoo sariixiyey waxa ay ku hadleen inay tahay ilaah aan caabudno noo same oo kale taas marka waxa ay tahay oy sariix ku tahay oysan macno kale aqbali karin kelmaddan ay yidhaahdeen jaahil ka ahaayeen jahliyay uga sugnaayeen uma haysan inay shirki tahay uma haysan inay kufri tahay uma haysan xataa inay xaaraam tahay bal nebigay ka daldadeeno waxay u haysteen inay xaq taho ilaahay jeceliy markii nebigu ku baraarujayna waa ka hareen daliil cad waxay u tahay sidii sheekh maxamed ibn cabdiwahaab kitaabkii horeeto aan ku soo marnay kashfu shubahaad qof muslim ah duu kufri ku dhaco markii la baraarujiyana ka haro inuusan ku gaaloobay waa dliil cad oo sariixa oo macno kale aqbali karin waana sidii uu asheekh maxamed ibn cabdiwahaab uu ka shushubahaadka ku yidhi masaladaas oo ah qofka isagoo jaahil ah eh, haduu gaalnimo ku dhaco gaalnimo haduu ku dhaco in loogu cudur daarayo marka koobaad waa mas'alo kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca muslimiinta ku sugan oo qaci ah. ah oon ishkaal yar xataa aqbali karin laakiin horaan u faahfaahinay oo kashfu shubahaadkaan aad ugu faahfaahinay hadda ku dheeraamayna kelimaad koobanaan ka sheegayna insha allah sababtoo ah laba maalmoodaan siinay kashfu shubahaadka ahlucilmigana nuquul badanaan ka soo naqlin oo sariix ah, oo qof mucaanid ah oo asagu hawadiisu diinka uga horayda maahane aan qof kale ishkaal uga tegay mucaanidkana ujeeddadu maaha in la daweeyo ee waxay tahay qofka xaqdoonka in la daweeyo mucaanidka asaga xisaabta rabbiyaa ku filan ah, mucaanidka xisaabta rabbiyaa ku filan marka adilada kitaabka iyo sunnada dhammaan waxay si sariixa u caddaynayaan qofka asagoo jahli ku sugan yahay hadduu gaalnimo ku dhaco inuusan ku gaaloobeyn jahligaasu hadduu yahay jahli usan asagu gaabis uu gaabiyey ka imaan jahligaasu hadduu yahay jahli aan ka imaan gaabin uu ka gaabiyey waxbarashada sida dadka mardhow soo islaamay sida dadka ku nool baadiye ka fog culumada sida dadka ku fool meelan culummo xaq sheegaydaba aan la jooginba dadkaas oo jahligoodu uusan ka dhalan oo ka imaan gaabin uu asagu xaqa ka gaabiyey waa loogu cudurdaarin jahliga dadkaas jahligaa loogu cudurdaari qur-aankaa sidaas tusaa xadiidka nabiguna sidaasu tusaa ijmaaca qacigaana sidaas ayuu tusaa bal intaas aan wax ka dulmarno qur-aanka aayado badana ilaahay ku sheegi ilaah wuxuu yidhi subxaana wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula ma mihinuu ilaah yidhi kuwa cadaaba dadka ilaa aan rasuul soo dirin maxaa rasuulka loo soo dirin rasuulka waxaa loo soo diri inta xaqu caddaado qofku inuu xujo waayo oo usan berri dhihin ilaahayo xaqu iima caddayno ma ogeyn ee keligaan ku caabuli inay saas tahayna alla caddeeyey lianlaa yakuuna linnaasi cala llaahi xujatun bacda rusul rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linaasi cala llahi xujatun bacda rusul rususha waxaa loo soo diray ayagoo u bishaarayna dadka raaca dadka beeniyana cadaab uga digaa ah inaysan dadku xujo helin mar haddii rusul la soo diray ka gadaan ila wuxuu uhi subxaana ina aladiina irtabduu calaa adbaarihim dadka ridoobay oo islaam ka baxay oo ka laabtay oo gaalnimadii u laabtay goorma min bacdi maa tabayana huda u fiirso markii hanuunku u caddaaday kadib dadkaas ilahay cadaab u ballanqaado iiri waa hanuunku marku u cadaaday kadib ila wuxu uhi subxaana waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahuduuda qofka rasuulka khilaafa hanuunku markuu u cadaado kadib wayatabi kayra sabiili muminiin nuwalihi maa tawallaa wa nuslihi jahanam ilaahay jahanamo wuxuu ugu ballan qaaday qofka rasuulka khilaafa hanuunku markuu u cadaaday kadib aaday u badan adilada kitaabka iyo sunnada oo sidaas sheegay waxaa ka mid a ah axaadiita nabiga xadiidka bukhaari muslim min xadiidi abi hurayra wa abi saciidin اlkhudriy nabiga salى اllahu calayه wasalam wuxuu yidhi waxaa jiray nin naftiisa ku xadgudba macnaha dunuub fara badan sameeya ayaa jiri jiray aad u xadgudba falamaa xadarahu mowtu qaala libaniihi idaa ana mitu faaxriquunii uma adxinuunii uma daruunii fi riix wuxuu ihi caruurtaydiiye dardaarankan ii fuliye daan dhinto iguba kadibna lafahayga shiida markaan daqiiq noqdo ila ila suga maalin dabayshu ay aad u badan tahay ku firdhiya qayb dabayshu waa la kala tagteen qaybna badda ku firdhiya muxuu doonayaa ninkaasu wuxuu doonaa baxiga inuu ka fakado ugooyo ah, baxiga inuu ugooyu raba baciguna ah in la rumeeyo qof walba ilaahay inuu soo bixina waa mid arkaan اimaani ka mida ah, arkaan imaano lixdaahi ka mida soo ma jeedi in ilaahay awoodiisa la rumeeyaana iimaanka usuushiisay ka mid tahay wuxuu rabaa laba arrimoodoo khatar ah horta bacsiga inuu ugooyo waa raba in ilaahay awoodi waayo soo bixintiiso meel uu doono iyo meel uu ka raadiya gara waayana waa rab waa u fakera labadaas u fakera waa laba gaalnimo labaduba inaad tirahdo ilaahay arrintaas ma awoodaayo waa gaalnimo qur si sariix uga soo horjeeda in allah calaa kulli shayin qadiir wax walba alla waa ay sariix uga soo horjeedaa inaad istiraahdo dacfiga loo goynana waa gaalnimo labadaas gaalnimo u fakera laakiin inay gaalnimo inay dembi tahay midna uma haysto cabsi allaa ku jirta cadaabka canabu isleey intaasuu ka dardaarmay sidii yeeleen wuxuuna ku dhaartoo yidhi fa wallaahi fiiri inaan alla awoodinuu rabaa fiiriya qaabka u hadla fa wallah lain qadara calaya rabbi layucadibunii cadaaban maa cadabahu axadan ilaahay baan ku dhaarto in hadduu ilaahay awood u yeesho inuu anigay soo bixiyo wuxuu cadaabaya cadaab uusan qofna cadaabin maxaa waaan garanayaa waxaan xumaan sameeyey saasuu leey sidiiyay yeeleen caruurtiisa waa dhintay waa dhintay waa la soo bixina nabiga salى الlahu alay slm wuxuu yidhi ilaahay baa dhulka amra ijmacii ma fiiki ha dhulkii waa jundi ilaah waxaad ninkaas ka haydo isku keen ah ilahay leey hal mara isku keen markuu soo baxo waaba kan waa taagay ilaah waa weydiina maa xamalaka ala ma sanacta waryaa maxaa kugu ambaaray waxa aad samayday saasaa rabbi leey qaala yaa rabbi khashyatuka rabbiyo cabsida fakafara lahu rabbi waa u dembi dhaaf waa bukhaari muslim qofka yidhahda gaalnimo maahan in bacsiga loo gooya muslim maaha waa arkaanta iimaanka qofka yidhahda awoodda allo laga shakiya gaalnimo maahan waa kufr laba gaalnimo wey ninku wuxuu ku dhac laba gaalnimo oo banaanka taallu ku dhac gaalnimadana qofka hadduu dembiga loo qoro ma dhici karta in loo dhaafo waa aayad quran laakiin dembiba loogama qorin maxaa dhacay jaahilu ka ah jaahilu ka ah waa daliil cad oo qaci ah sheekh iسلام iبن تaymiya raximah الlah majmuuع اfataawa majmuuع الfataawa juska saddexaad laba boqol soddon iyo ko wuxuu yidhi fahaada rajulu shaka fii qudrati illaah ninkaanu waa nin ku shakiyay awooddii allah walcaadatihi in la soo celinaayana waa ku shakiye iyadana in la soo celinaayana waa ku shakiye idaa duriya haddii la firdhiyo bal ictiqada annahu laa yucaad bal wuxuuba caqiideeyey inaan la soo bixinaynba wa haadaa kufrun biitifaaqi اlmuslimiin tanuna waa gaalnimo muslimiintoo dhan ay isku waafaqsan inay gaalnimo tahay laakiin kaana jaahilan laa yaclamu dalika jaahil waa aan arrintaas garayn wa kaana muminan yakhaafu اllah muminna wa aha alla baqa an yucaaqibahu fagafara allaahu lahu bidalika saasa alla ugu dhaafo calaamatu ibn اlqayim madaariu saaliiin madaariju juska koobaad saddex boqol lixdan iyo toddobo wuxuu yidhi ama man jaxada dalika jahlan ow tawiilan qofka arinka diidaa jahli iyo tawiil yucdaru fiihi saaxibuhu oo qofka saaxiibkiisa loogu cudur daaraa falaa yakfuru saaxibu bihi ku kufri maa ka xadiii ladii jaxada qudrat allah sida xadiikii ninka awoodda alla diiday waa xadiikan ninkii awoodda alla diiday wa amara ahlahu an yuxriquuhu wayadaruuhu fi riix oo amray ehelkiisa inay gubaana dabaysha ku firdhiyaan wamaca haadaa faqad kafara allaahu lahu wa raximahu ayadoo sidaas ay jirto gaalnimo uu ku dhacay rabbi waa u dhaafay waana u naxariista lijahlihi a alla ugu naxariista jaahilnimadiisa idaa kaana daalika alladii facalahu mablaqa cilmihi haddii arinta uu sameeyey cilmigiisa intay gaarta ay aheed sowma jeedin walam yajxad qudrat allaahi calaa icaadati cinaada wa takdiiba uusanna u diidin awoodda alle madax adayg iyo beenin mar hadduusan u diidin ee jahli ay ka ahayd saasaa lagu dhaafo in jahliga gaalnimo lagu dhaafo haddaan qofku jahligaas uusan ahayn jahli uu asagu gaabiyey oo ka dhashay asaga gaadin uu xaqa ka gaabiyo waxbara diday haddaan jahligu ahayn ilaa jahligoo dhan qofka looguma cudurdaaro jahligoo dhan ma loogu cudurdaaro haddii marka jahligaas uusan ahayn mid ka dhashay gaabin uu asagoo waxbarashada ka gaabiyey isagoo cilmigii meel kasta iska yaalla ee uu yahay jahli sabab keenayda la hadduu soo islaamay baadiye culimmada ka foguu joogaa wuxuu joogaa buldaan quraafada iyo baktiga ku bateen oon culummo sunno sheegaydaa joogin jahligaasa logu cudurdaaraya jahligaasa logu cudurdaara ijmaacaadkun aaday u badan yihin laakiin waxaan soo naqlin ibnulxasmi ijmaaciisa horena aan markii hore ugu soo naqlinay ka shubahaad maxaa yeele waa mas'ale qaci ah oo qof mucaanida ah oo ibliiska madax adag maahna qof kaleeto uusan ka shaki karin bal iiriya ijmaaca ah. iiriya ibnulxasmi wuxuu yidhi wa burhaanu daruuriyun laa khilaafa fiih halkan waxaana inaa i burhaan burhaan waxaa la idhaha xujada qaciga xujada qacigaha wuxuu yidhi waa burhaan qaci ah oo daruuri ah oon khilaaf lahayn muxuu yahay wahuwa an alummata mujmicatun kulluhaa bilaa khilaafin min axadin minhum ummaddoon dhan waxay ku ijmacday ayadoon hal qof khilaafin oo ummadda ka mid ah hal qof ayadoon khilaafin wahuwa arrinka lagu ijmaca waxay tahay ana kula man badala aayatan min alqur'aani caamida wahuwa yadri annahaa fi lmasaaxifi bikhilaafi dalika waasqada kelimatan camdan kadalika ow zaada fiiha kelimatan caamidan fainahu kaafirun biijmaaci اlummati kulliha ummada muslimka o dhan waxay ku ijmacday hal aayad qofka bedelo qur-aanka ka mida ah, isagoo u ka sax oo og in uu waxa weeyaan musxafka si kale ay ugu taallo ama hal kelimad rida kasna u rida ama hal kelimad siyaadiya kasna u siyaadiya waa gaal ummadoo dhan ku ijmacday inuu gaal yahay ayadoo sidaas loogu ijmacay dembigaas inuu gaalnimo yahay uma ina almar'a yukhdi'u fi tilaawati qofka akhrinta waa ku gafaa fayasiidu kelimatan kelimaduu siyaadiyaa wayanqusu ukraa mid kalu nuqsaamiyaa wayubadilu kalaamahu kalaamka alluu bedelaa jaahilan xaal yahay jaahil muqadiran lahu asagoo ku qadaraya u haysta annahu musiibun inuu asiibay wayukaabiruhu waana iskula ficnaanaaba waa ku doona war aayadda waa qalda ma qaldinuu leeya adaa qalday de kalaamka alluuna qalda soo ma jeedid markaasuu wuxuu yidhi wayunaadiru waa ka murma cumar ibn khaaaba sidaan dhacdo cumar ibn khaaab sida bukhaari iyo muslim ku taala fiiri cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu arkay nin akrinaya suurat lfurqaan aayad ku jirta oo aayaddan isagu nabiga ka soo bartay siduu nabiga uga soo bartay si aan ahayn u akrina hishaam ala dhihi jir hishaamoo u akrinaa siduu nabiga uga bartay si aan ahayn salaadu ku jiray salaada dhexdeeda inaan kula boodaan damcayo laakiin waa isxiriyo waaa bal haka baxoor salaad waa wax weyn markuu ka baxay uu saasku leetiga u qabtay ah, jir markaasuu yidhi waryaa aayaddan yaa kuu akriyey kaasuu yidhi nabiga io akri markasuu yidhi kadabta ben aad sheegaysa mabe kuma akrin waxaas de aayad quran wuxuu leey been wey ah, bukhaari muslim ku tab kadabta ah, ben aad sheegaysa nak markaasuu jiiday isagoo sida u wada ninkii nafca uu nabiga u geeyey sala allahu nabig wuxuu yidhi ars sii horta bal cumarow bal sii daa waa wuxuu yidhi iqra ya h yaa hishaam hishaamow bal akri waa akriy markaasuu nabigu yidhi haakada unzila saasaa lagu soo dejiyey hadda waa sidii cumar yidhi kadabta ogow saasaa lagu soo dejiyo markaasuu iqra ya cumar bal cumar adna akri suu waa akriy markaasuu yidhi haakada unzila saasaa lagu soo dejiyey in اqur'aana unzila calىa sabcati axrufin u nabgu yidhi sal qur'aanka toddoba xarafaa lagu soo dejiyey faqra'uu maa tayasara akriya wixii idin fudud midda idin fudud toddobaa lagu soo dejiyey man ahan toddobada qiraa'a weligah u qaada toddobada qiraa'a maaha qowlka ugu raajacsan waa in loola jeedo toddoba luqo oo ku hadasho si waafaqsana loo soo dadejiyo afartan qowlaa laiskugu khilaafay masaladaas maxaa loola jeedaa toddoba xarafaa lagu soo dejiye qur laakiin marnaba toddobada qiraaha u qaada toddoba mar dambaa la sameeyey nabi ma joogin markii la ah, mar dambaa toddoba qira loo kala habeen ah, toddoba u qaariyo quraada aad qur-aanka ugu oqoogaa toddobadoodii qira laga kala dhig kadib haddana saddex qira oo kale waa tana ah, waa iyaguna mutawaatiraa sida raajixa marka ma fiiri marka cumar aayad qur-aanoo nabi maxamed ka markhaati ku celiyay sidaas alla u soo dejiyu markii hore intuusan ogeyn muxuu yidhi kadabtu nabigana ma dhihin xataa cumar waa adgefta ma dhihin kilaakumaa muxsin ubay iyo nabiga labadiina waa hagaajideen bal nas cad miyaysan oo ijmaaca u soo naqlina cadayna ijmaacan mustanadkiisii soo maha ijmaacan mustanadku ku soo maha xadiiku bukhaari muslim ku yaalla xadiisku so uma jeedid wuxuu yidhi laakiin marka loo caddeeyo uu yidhi ibnulxasmi marka loo caddeeyo markaas hore ilaa maslada u cadaato laa yakuunu bidalika cinda axadin min alummati kaafiran walaa faasiqan walaa aaiman hal qof oo ummadda ka gaal ku noqon ma ku noqon ma qof dambaabay ku noqon ilaa loo caddeeyo laakiin marka loo caddeeyo hadduu diido oo xujadu ku qunto fa huwa kaafirun cinda alummati kulliha ummadoo dhan agtooda gaalu ka yahy fa huwa cinda alummati kulliha kaafirun bidalika laa maxaalata markaasuu wuxuu yidhi hadal cajaa'i badan wahaadaa huwa alxukmu ljaari fii jamiici dayaani diintoo dhan saasa lagu wadaa masaa'il soo ma jeedin waa kana alfisal fi lmilal walahwaa wanixal uu ku leeyaha hadalka waa juska saddexaad juska saddexaad ayuu ku leeyaha hadalka safxaduna waa laba boqol sagaashan iyo lix laba boqol sagaashan iyo lix dabcaduhu way kala duwnaan kareen dabcadaha gabola laba boqol konton iyo saddex ay uga qoranta laakiin midaan nusqadaan aan hayno waa sidaas marka waa mas'alo qaciya laakiin horena waan u sheegnay insha allah mar kalena waan kusoo celi doonaa waa inaad ogaato jahli oo dhan dadka loogu cudurdaarima ah, jahli oo dhan dadka loogu cudurdaarima dad isku haysta inay toosan yihiina gaaloobaa naartana ku gela ah, naartana ku gelay waa dadka ayagu ka gaabiyey marka waqtiga dhamaad wallah subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamed